maanta darsigeenu wuxuu noqon doonaa darsi qaabkii hore ka duwan ehm, sababtuna waxa weeyaan in waxyaaba qaarkood aada sawiridda ku fahamtaan ayaa ila munaasib noqotay waxaa darsiga darsigii noogu dambeeyey ku xigaa waxaa la yidhaahdaa alcaali weesh alcaali wاnnaazil alcaali wاnnaazil alcaali wاnnaazil waa laba sifo oo muxadisiintu ay xadiiska alcaali wاnnaazil waa laba sifo oo muxadisiintu ay xadiiska markay ka hadlayaan ay kutubtooda ku sheegaan ay kutubtooda ku sheegaan waxay yihiin baynu rabnaa inaynu fasirno alcaali wannaazil haddaan si kooban u sheego alcaali wاnnaazil waxa weeye af soomaaligaenu ku t ku tilmaanay maalintii hore waxaan nidhi waa xadiis landheera ah iyo xadiis laga landheeraysan yahay soo ma soo soo ma xadiidka mar kasta oo tirada ruwaadda ah ee u dhaxaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cidda xadiiska soo warinaysa mar kastoo tirada u yar u dhaxaysaa ay yaraato maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaha caali waay oo soomaalidu markay leeyihin hebel walaandheere meelaha qaarkood ay ka eegayaan waa maxay inuu inuu abtirsiintiisu ay ay dee ka sixo badan tahay dadka kale bal hadda aynu eegno mihaal xadiisa ah, xadiisa ah. wuxuu yihi imaamu lbukhaari imaamu lbukhaari wuxuu yihi raximah llah qaala imaamu lbukhaari wuxuu yihi xadaanaa abu caasim addaxaak ibnu makhlad ya qaala xadahanaa yaziid ibnu abi cubayd can salamata ابن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي salى اllahu alayhi salama sabca gazawaat sabca gazawaat ha waay alcaali wannazil inaan kala fahnaan rabnaa eeg imaam lbukhaari wuxuu yidhi bal hadda sanadkan u fiirsada imaam lbukhaari wuxu uhi xadaanaa abu caasim addaxaak ibnu makhlad qaala wuxuu yihi xadaanaa yaziid bn abi cubayd can salamata bn lakwac qaala wuxu yihi salamata bn akwac salamata bn akwac waa saxaabi soo ma ayib sanadkana waa mise raga kam huwa kan bayna albukhaari wa bayna nabiy sala allah alay slam abu caasim waa ko abu caasim waa ko yaziid bn abi cubayd waa laba salamata bn lakwac waa saddex imaam lbukhaari iyo nabiga mise qof baa udhexeeya saddex qof soo ma ha xadiiska maxaa la odhanayaa xadiiska waxaa la odhanayaa waa hulaahi min hulaahiyaati alimaam albukhaari waa saddexle xadiiskaasi saddexle ima maqasheen ha imaamu albukhaari iyo iyo nebi maxamed saddex qof baa udhexeeya saddex qof baa udhexeeya ayib xadiiskan waxaan leenahay waa xadiis caaliya ah, sanadkiisu waa caali waayo tirada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo bukhaari udhexaysaa waa tiro yar weliba weliba saddexda nina udhexeeya isaga iyo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam nin kamid oo maxay ha aryaana meela haysataa nin kamidi waa saxaabi macnaata waxa weeye saxaabi cidaan ahayn oo nebi maxamed eh, oo bukhaariyo iyo iyo udhaxaysanna nebiga waa laba qof kula soo ma ha kulama walihada culimadu waa wa kulu ma qalat rijaaluhu calaa xadiis kasta oo rijaasha u sheekha warinaya mala bukhaariya ama muslima ama abu daawuda ama ragga la midka ah tirada udhaxaysa isagiiyo nebigu ay yaraato maxaa la idhahdaa cali baa la idhahda waay ukaabi ukaabi salaamat ibnu akow ayaa wax iiga sheegi karaya saxaabiga ayaa inuu wax ka garanaya salaamat ibnu akow hmm. hmm. waa saxaabigii ha hay waay yaa si kale u yidhi ha salamat bn waa saxaabiga la yidhi fardaa wuu ka dheereyn jiray ma maqasheen nin faras ka dheereeya weli ma maqasheen ya baryaana nin faras ka dheereeyey weli ma maqashay saxaabigaasaa fardaa ka dheereeyey nin aada u dheereeyaba radia allahu canhu wa ardaa fardu kamay dheereyn jirin ba culidu yidhaha inuu ka dheereeyo mooyaane salamat ayib xadiiskan laftiisa marka imaamu muslim baa xadiiskan wariyey bal haddaa muslim siduu u wariyay aynu eegno nafs alxadiis muslim muxuu yidhi wuxuu yihi xadaanaa maxamed ibnu cabaad qaala xadahanaa xaatimun qaala xadahanaa xaatimun can yaziid can yaziid can salama radia allahu canhu bihi bilxadiid eeg imise udhexeeya imaam muslim iyo nebiga ya cabaad iyo xaatim iyo yaziid iyo salama imisa udhexeeya afar miyay siman yihiin imaam albukhaari sanadku xadiiska ku wariyey iyo sanadku muslim ku wariyey hal huma mutasaawiyaan idan waxaan leenahay labada xadiis marka laysbarbar dhigo keebaa caaliya keebaa naazila ka bukhaari ba ka muslimna wa naazil mar kastoo tiradu badato laba alcaali wanaazil sababta laysu raaciye waxa weeye ay culimadu isugu dareen alcaali wanaazil sababta la isugu daray xadiisku caali ma noqon karo ilaa xadiis kale oo naazila loo eegaya mooyaane yani xadiiskani wuxuu caaliyay binisbati lisanadin aakhar markaad u eegto maaragta aad barbar dhigto isbarbardhig baa leedahay idan waxaan leenahay imaam muslim xadiiskii uu imaam albukhaari sulaasiga ku wariyey isagu wuxuu ku wariyey arbacata ashkhaas labada xadiisba waa laba xadiis oo saxiixa laakiin labada xadiis koodeebaa caalisan marka lagu dhaha maxaad odhanaysaa ka rijaasha yar soo ma culuwigu marka culuwi iyo nuzuul waad kala fahamtay haddii maalan iminka caalim kala yimaado oo maala abu daawud yimaado uu xadiiska laftiisa wariyo oo uu toddoba nin ku wariyo isaga iyo nebiga toddoba nin udhexeeyaan ama toban nin udhexeeyaan maxaynu odhanaynaa waxaynu odhanaynaa sana abu daawuud isaga iyo nebiga toban nin baa udhexeeya maalan ama ama shan nin baa udheee toddoba nin baa udhexeeya muslim baa ka caalisanaanaya ka abu daawuud soo ma muslim baa ka caalisanaanaya waayo muslim iyo nebiga imisa udhexeeya arbaca soo ma haddaynu idhaha abu daawud iyo nebiga toddoba udhexeeyana keebaa tiraya mar kasta oo tiradu badato xadiisku hoos buu usii degayaa naazil buu noqonay mar kastoo tiradu yaraatana caali buu noqonay sidaa awgeed haddii lagu dhaha culuwigu waa maxay culuwigu waxa weeyaan waa in xadiiska sanadka lagu warinayo uu nebiga u dhowaado calayhi salaatu wasalaam mar kasta oo ragga sanadkaas ku jiraa ay yaryihiin waxa weeyaan waa caali xadiiskaasi haddaba hal masalaan hal su-aal oo kale aynu ka jawaabayna xadiis kastoo caaliyi ma saxiix ba xadiis kastoo caaliyi ma saxiix ba waxaanu leenahay laysa kullu xadiiin laysa kullu xadiiثin caalin صaxiixun xadiis kastoo caaliya ma aha صaxiix ee maxaa leeleeyahay xadiis caaliya laakin sanadkiisu aanu macluul oo dee aan aan aan ansixin ayaa la helaya sidaa awgeed baa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen kullu xadiidin caalin laysa kul cafan cafan halkaa waxaan ka tegay laysa laysa kullu xadiidin caalin saxiixun xadiis kastaoo caali oo kastaa ma aha mid saxiixa waxaa dhici karta inuu caali inuu sanadkiisu yaryahay laakiin aanu ciladii ku sugantah way u badantay inuu ansaxo ama uu saxiix yahay laakin ma aha mar kasta laysa kulu xadiisin caalin saxiix intaan u socdeen darsigu uga socday intan maaha waa in kaloon soo wado culuwigan markaynu culuwiga ka warramayno xadiisku waa caali mar waxaa la eegayaa nebiga intuu u jiro marna waxaa la eegayaa intuu u jiro maalan imaam lbukhaari intuu u jiro mar waxaa la eegayaa imaam malik yani waxaa la leeyahay culuwiga iminka nebigeynu eegayni soo ma hadhow mararka qaarkood waxaa la eegayaa intuu u jiro a'imadii waaweyneed sida bukhaari iyo maalig iyo eh, shaafici iyo eh, muslim iyo ragga lamidka intuu jiro ayaa la eegaya waxa leeyahy xadiiskaasi marka sanadkaa la eego qofkaasi imaamu bukhaari iyo isaga cid uma dhexayso sanadkiisu waa caali hadduu xadiiska meel kale sanad kale kusoo qaato isaga iyo bukhaari laba nin udhexeeyaana marka loo eego binisbati lilbukhaari waxa weeyaan ma aha caaliya wanaazil baa laleeyahy aan aan masaxo markaan masaxaad fahmi doontaa taagalan y intaan u socday intan maaha intani way gogol dhig culuwigii baynu qaybinaynaa waxaynu u qaybinaynaa aqsaam alculuwi baad qoreysa halkaa culuwigaynu qaybinaa waxaynu u qaybinaa laba qaybood waxaynu u qaybinaa maxay culuwi nisbiya iyo culuwi mutlaqa culuwun mulaq mulaq iyo culuwi nisbi nisbi culuwi maxaynu u qabanina dhe culuwi mutlaqa iyo culuwi culuwun mutlaq iyo culuwun nisbiyun eeg haddaba culuwi mutlaq waa maxay waa in xadiisku neb in in nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo sheekha xadiiska warinaya tira yar oo kooban u dhexayso waa xadiiska bukhaari uu wariyey ee saddexda nin isagii nebiga u dhexeeyaan calayhi isalaatu wasalaam culuwi mutlaqaa la dhaca waa culuwiga loo eegayo nebiga qofku inteebuu jira culuwi mutlaq waa kee culuwiga loo eegayo xadiiskan caalimka wariyey isagiiyo nebi maxamed imisaa udhexeeya culuw mudlaqa la dhaha kaas culuwu nisbigu waa maxay culuwu nisbigu waxa weeyaan shay kalea la eegaya la eegi maayo nebiga calayhi isalaatu wasalaam nisbi horta haddaad maqasho shay sokaa la eegaya nisbi bukhaari baa la eegayaa muslim baa la eegayaa caalim culimada kamid a ah la eegaya qofkaasi caalimka intee buu jiraa masalan xadiiskaasi wuxuu habel wariyey bukhaari imise qof baa isaga iyo bukhaari udhexeeya imise qof buu bukhaari ku gaadhay oo ninka lbukhaari iyo isaga hal qof udhexeeyaan iyo ninka lbukhaari iyo isaga saddex nin udhexeeyaan ma isku mid bay noqonayaan ya isku mid bay noqonayaan marka nisbi maxaa loo yidhi waa binisbati lilbukhaari nisbi maxaa loo yidhi marka la eego bukhaari marka la eego ama waxaa la leeyahay kitaabka saxiixu imaamulbukhaari imise nin baa sanadkiisa ijaase ahaan markaad ijaaso ku qaadatay imise nin baad bukhaari kuga kitaabka ku gaadhay kitaabka ijaasadaad ku haysato imise nin baad idiin dhexeeya adiyo bukhaari oo kitaabkii baa loo eegaya ama waxaa loo eegayaa caalimka laftiisi baa loo eegaya caalimka laftiisi ayaa loo eegaya culuwi mutlaqna yaa loo eegayaa yaa loo eegaya nabiga alayh isalatu sala saasaa loo yidhi mutlaq waayo rasuulku sala allahu alayh wasalama dee kamaalkiisa iyo iyo iyo sharaftiisu waa sharaf mudlaqa amaa culuwiga nisbiga cidaan nebiga ahayn baa loo eegayaa sida imaam aimada kamid a ah, caalim culimada kamid a ah, ama kitaab kutubta kamid a ah, ama zaman zamanada kamid a ayaa la eegaya ma fahamta maalan maalan culuwiga nisbiga culimadu way qeyb qeybiyaan darsigan waxaa igu kalifa inaan samradda ku sharxo waa kan culuwiga nisbiga waa la qeybiyaa marka maxaa loo qeybiyaa muwaafaqo iyo bedel iyo musaawaad iyo musaafax inta hadalkeena la gashay waa intan culuwigii nisbiga imsaa loo qeybiyey ya nisbina waxa loogu bixiyey waynu hi cid mucayanaynu eegeynaa imaan baynu eegeynaa sida yani culuw nisbi maalan eh, sida imaam min alaima imaam culimada ka mida culimadii xadiiska iyo xufaadeedii xufaadoodii ama kitaab mucayan oo kutubta kamida la eegaya la leeyahy kitaabkaasi hebel imise qofku ayuu ku wariyaa wahaa kada culuwigu waynu iman doonaa ma xukun baa ku xidhan mise xukun kuma xidhno innaga hadda inaynu fahnayn rabnaa bukhaariga tusaale usoo qaadanna hadda waxaynu ka soo qaadaynaa inaynu rabno bal qofku intuu bukhaari u jiro imaam min alaima waxaynu ka soo qaadaynaa albukhaari maxamed ibn ismaaciil albukhaari waay bukhaari baa xadiis wariyey markaasu wuxuu ka wariyey eeg hadda bukhaari baa xadiis wariyey wuxuu ka wariyey malik can naafic can ibni cumar maala bukhaari baa xadiis wariyey hahe bukhaari baa xadiis wariyey alimaam albukhaari markaasuu xadiiskaa sanadku ku wariyey waa maxay malik can naafic can ibni cumar saasuu ku wariyey saasuu ku wariyey waay imaam muslim imaam muslim ayaa xadiiskii wariyey wuxuu ka wariyey muslim baa xadiiskii laftiisii wariyey wuxuu ka wariyey halkii maalig buu wuxuu geliyey qacnabi alqacnabi alqacnabi cabdullahi bn yuusuf alqacnabi can naafic can ibni cumar Hmm. muwaafaqo waa hagaag cafwan wuxuu ka wariyey muslim xadiiska muslim xadiiska wuxuu ka wariyey cafwan can ilqacnabi alqacnabi can malik can malik can naafic can ibni cumar muslim baa xadiiskii wariyey isna eeg imaam muslim iyo bukhaari haddaad iminka eegto xaggay isugu yimaadeen ya sanadka halgay isugu yimaadeen saxaabigii isugu yimaadeen xaggay isugu yimaadeen imaam malik bay isugu yimaadeen soo ma waay bukhaari xadiiskan malik buu toos uga wariyey muslimna xadiiska wuxuu ka wariyey qacnabi ya maalik baanu ka warinay qacnabi bukhaari iyo qacnabi waa laba arday oo ardaydii kamid a ah maalan waa tusaale laba ardaydoo mid a ah ardaydii imaam maalik bukhaari iyo qacnabi way siman yihiin bukhaari iyo qacnabi way way siman yihiin labadooda way wax ka warinayaan ya maalik laakiin muslim iyo muslim iyo iyo qacnimimay siman yihin ya muslim iyo qacnimimay siman yihin ma sina sanadkan muslim iyo bukhaari may siman yihin ma sina leesh bukhaari iyo maaligna cid uma dhexayso muslim iyo maaligna cid baa udhexaysa muwaafaqada waxaa looga jeeda aan kufahansiiyey marka muwaafaqada waxa weeye caalim imaamka la idhaha bukhaari baa wuxuu wariyey xadiis wuxuuna ku wariyey sanadkaasi imaamu muslim baa xadiiska laftiisii la wariyeyoo isagoon bukhaari soo marin muslim muslim isagoon bukhaari soo marin ayuu bukhaari wuxuu ugu yimi sheekhiisi soo saama isagoon bukhaari soo marin waan xadiiskii bukhaari ka warinin ayuu intuu xadiiskii cid kale ka soo qaatay ayay waxay ku kulmeen isagiiyo bukhaari ayo sheekhii bukhaari markaa shaykhu axad ilmusanifiin bukhaariyo axad axadulmusanifiina sheekhiisiyo maaliga ayuu muslimaanta la wadaagay xadii kula kulmay bukhaari kaana waxay ka dhigan tahay inay isku waafaqeen muwaafaqay u bixiyeen culimadu waxay isku waafaqeen waa inuu muslim wariyo xadiiskii bukhaari wariyey isagoon bukhaari soo marin sheekhiisa laftiisi uu ka wariyey maxaan kugu weri xadiisku bukhaari wariyey sheekhii uu ka wariyey waa in caalim kale uu ka wariyo isagoon dariiqi bukhaari soo maray imika muslim dariiqi bukhaari muu soo maray ya ayib ka waran hadduu bukaari hadduu muslim bukhaariga ka warin lahaa oo ay noqon lahayd muslimo bukhaari wax ka warinayo bukhaarina maalik wax ka warinayo muslim iyo bukhaari muslim iyo maalik yaa udhaxayn lahaa bukhaari baa udhaxayn lahaa markaa markaa wuxuu noqon lahaa muslim nin arday u ah bukhaari ficlan waa waa ardaygiisi laakiin hadda markii uu sheekhiisii ugu yimi isagoon isaga soo marin muwaafaqay ugu bixiye waxay idhahdeen waa culuwi nisbiya culuwiga nisbigaana waxaa la dhahaa muwaafaqo ma aragtan culuwiga nisbiga maxaa la dhahdaa muwaafaqo oo macnaheedu waa maxay musanifiintii xadiiska soo saaray nin kamid oo ah sida bukhaariya ayaa nin kale wuxuu kula kulmay sheekhiisa laftiisi sheekhii buu la wadaagay isaga dariiqiisana muu soo marin iminka hadduu muslim halkan ka soo wareegu ha xadathana albukhaariyu qaala xadathana malikun sanadka muslim naazil buu noqonay sanadka muslim muxuu noqonay naazil buu noqonay baynamaa marka uu halkan ugu yimi uu sanadkiisu ka macno duwan yahay hadduu bukhaari soo maro warkaasi fahnaan file muwaafaqa la dhaha taas muwaafaqo muxadisiinta muwaafaqo u bixiyey kaanahu uu imaamu muslim waafaqay bukhaari iyo isagoo ay isku waafaqeen sheekha isku waafaqeen taa muwaafaqa bedel waa maxay bedel waa maxay bedel waxa weeye bedel waxa weeye inuu muslim xadiiskan laftiisa wariyo muslim ayaa xadiiskii wariyey maalan wuxuu ka wariyey can yaxya ibn abi yaxya can yaxya ibn abi yaxya ayuu maalan ka wariyey markaas wuxuu ka wariyey can ayub can naafic can ibni cumar waay bedelow maxaad ahay bedelo waxa weeye muslim baa xadiiska laftiisii wariyey maalan markaasay isaga iyo bukhaari xaggee isugu yimaadeen xaggee ku kulmeen isaga iyo bukhaari maanta yaxya bn abi yaxya waa hal qof ayuubna waa ni waa sheekii labaad naafic waa sheekii saddexaad halkaasay isugu yimaadeen soo ma labadaa sanad sanadkaas malik can naafic can ibni cumar iyo sanadkaa yaxya ibn abi yaxya can ayuub can naafic xaggay isugu yimaadeen naafic ma sheekii bukhaari ba ya naafic ma bukhaari ba weli ilama haysataan rag baa iska iska jeeda imaam bukhaari xadiidkan maxaan nidhi waa kuma waa maalik maalik sheekhiisuna waa kuma markaa naafic waa sheekhii maalig bukhaari sheekhiisa sheekhiisii weeyaan soo ma eeg labadan sanad halkay isugu yimaadeen sanadkaa labaadee muslim uu xadiiskii ku wariyey ma naafic bay isugu yimaadeen mise meel ka horeysa naaficow maxaad ahayd waa imaamu maalik sheekhiisii soo ma bukhaari sheekhiisa sheekhiisi baa la isugu yimaada bukhaari sheekhiisu maalik buu ahaa soo ma sheekiis iyo naafica hadda la isugu yimi oo labadan sanad isugu yimaadeen labadan sanad ay isugu yimaadeen muxadisiintu taana waxay u bixiyeen maxay in culimadii xadiiska nin kamid a ah, raggoodii waaweynaa ajillada ahaa nin kamid a ah, intaad xadiis la wariso aad sheekhiisa sheekhiisii kula kulanto naafica ood sanadka halkaa kula kulanto waa nooc culuwiga kamid ah oo bedel baa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa bedel baa la yidhahda waa hagaag musaawaad waa maxay musaawaad waa maxay musaawaad waxa weeye in laba bukhaari iyo caalim kale matala abu daawuud ah oo xadiiskan soo saaray labadooduba tiro isku mida a tiro isku mida ay ku wariyaan maxay ay ku mariyaan ay ku wariyaan xadiis ay ku wariyaan tiro isku mid a ah. meel aana isugu iman maalan nin walba xadiiska wuxuu ku wariyay shan qof laakiin sana sanadka meel la isugu imanaya ma jirto bedelna ma jiro muwaafaqna ma jirto waa isfahamay soo ma bedelna ma jirto imaam albukhaari xadiis wuxuu ku wariyey shan shan qof isagii nebiga shan baa udhexeeya muslim baa waxaa la helay xadiis uu isna xadiiskii uu ku wariyey shan qof isagii nebiga udhexeeya laakiin shantan qof waxba kama shaqaa nin walba shantiisa qofu wata ma aragtaad ya meel la isuguma imanin saxaabigaa laga yaaba inay isugu yimaadaan ama nebiga ay ku kulmaan musaawaad baa ladhaha musaawaad waa way sinaadeen oo marka bukhaari iyo laysbarbar dhigo caalimkaa kale waxaa la leeyahay bukhaari buu la sinaadayoo culuwi nisbi u helay ma aragtaad culuwi nisbiya ayuu helay oo dee ninka bukhaari bukhaari ag dhigay nin weyn buu ag dhigay sheekh ya luqadiina aan kula ninka bukhaari la dhigay <laughs> hebel baan la dhigaynaa samayd odhan jiri markaa markaa doonaysaa inaa mid la gogoodaan ya ha marka ninka bukhaari la dhigayee bukhaari sidiisii wax wariyey ama la dabaqad noqday dee nin sahlan maaha kadalika caalimka maalan imaamu muslim xadiis wariyo sagaal nin baa udhexeeyay isagiiyo nebiga isaguna keenay sagaal nin isagoo udhexeeyaan ibnu khuseyma maalan wuxuu keenay imaamu muslim xadiiskii u wariyey ee sagaalka qof isagii nebiga udhexeeyaan oo isaga laftiisa sagaal qof udhexeeyaan waxaa la leeyahay muslim buu la mid noqday ibnu khuseyme macaana uu ka dambeeyey maadaamuu muslim la sinaaday culuwi nisbiyuu haystaa culuwi nisbiya ah, marka muslim loo eego culuwi nisbiyuu haystaa waar ma aragta ya hay dee garan haddaa haddaa qabaylka soomaaliyeed aad u aad u aada u kala baran lahaydeen abtirsiimaha qaarkood aada u kala baran lahaydeen waxaan beri horaa soo dhufan lahaydeen oo magacaanula bixi lahayd waaya laakiin idinku whatsapp iyo twitter baa garanaysa waaya musaafaxada waa maxay musaafaxada waxa weeye imaamu lbukhaari ayaa xadiis wariyey xadiiskii markuu wariya xadiiska ragga ka qaatay waxaa kamid a ah muslim muslim waa arday ka mid a ah ardaydii ardaydii bukhaari muslim waa arday ka mid a ardaydii bukhaari waxaa la helay qof aan muslim ahayn oo xadiiskii wariyey oo imaamu muslim raximahullah inta u dhaxaysa ee isagiiyo nebiga udhaxaysa sala allahu calayh wasalama yacni waxa weeyaan wuxuu ku soo waxay isku mid noqdeen muslim bay isku mid noqdeen oo uu la sinaaday xagga rijaasha udhaxaysa oo bukhaari ardaygiisii marka waxaa la leeyahay waxaa la leeyahay ninkan sanadkiisu waa caali oo maxaa caali ka dhigay axad almusanifiin oo bukhaariya ah. ardaygiisiiyo muslima ayay isku mid yihiin ayay isku mid yihiin culuwigan dhammaantii waa nisbi saan kuu sheegay yacni marka bukhaari la eego ayuu culuwi yahay ma fahanta marka qof walba qof la barbar dhigo ayuu culuwiyey saa awgeed baa waxaa la yihi nisbi shay mucayana loo eegaya ama imaam aimada ka mida loo eegaya ama kitaab mucayana loo eegaya hebel kitaabkaa ah ijaasadiisa uu qaatay wuxuu ku hay isaga kitaabka sheekii qoray saddex qof baa udhexeeya laleeyahy saddex qof ayaa udhexeeya markaasa laleeya hebel waxaa la helay nin isaga iyo kitaabka qoray hal qof udhexeeyaan hal qof udhexeeya oo sheekha kitaabka qorayba waxaa ka xiga hal qof dee ninka sanadkiisu waa caali baynamaa ka saddexda ay ka xigaan marka la eego la leeyahay sanadkiisu waa naazil midbaa kuwiibani wuxuu ku leeyahy kitaab kitaabka alum ee imaam shaafici leeyahay anigu wuxuu ku warinayaa laba nin keliya imaam shaafici iga xiga hadhow buu nin kala yimi wuxuu yihi maya aniga ninoo laba nin oo keliya igama xigaan saddex baa iga xiga ama afar baa iga xiga waxaan leenahay ninka labadu ka xigaa ayaa culuwi ayaa caaliya ka kalena waa naazil soo maa haddii la helo ninkii labadu ka xigeen nin lamidoo laba ka xigta laakiin labadii aan ahayn oo laba kale ah muwaafaqay noqonaysaa soo ma yah muwaafaqay noqonaysaa ode wuxuu odhanayaa anigu shuyuukhdaadan kula wadaagayo kula martabad baan ahayo isku dabaqad bayna a ah, iminka qacnibi wuxuu la dabaqad yahay bukhaari markaa muslim markuu qacnibi xadiiskii ka wariyo maaligu ugu yimi bukhaari wuxuu leeyahay sheekhaagii aada xadiiska ka qaadatay ayaa niyo kuugu imiyo dee waxa weeyaan hal wastaanan usoo maray soo maad fahmi markaa muwaafaqaa la odhanaya tan waxaa taa ka duwananaysa hadduu muslim xaggan ka wareego uu xadiiska bukhaari ka wariyo waraa bukhaari baan xadiiska ka warinayaa oo dariiqa bukhaariaan soo maraya aniyo maalik bukhaari baan noo dhaxaynaya muxuu noqonayaa muslim xadiiskiisii naazil buu noqonaya soo ma yah naazil ayuu noqonaya waay bedelkuna waxa weeyaan baan ku uhi in sheekha sheekhiisii aad kula kulanto ood naafic isugu timaadaan soo ma oo labadii musanif isugu yimaadaan naafic maalan naafic waa sheekhu maalik maalikna waa sheekhu lbukhaari nin baa wuxuu leeyahay bukhaari baan anigu maanta culuwi nisbiya la yeesho sheekha sheekhiisii baan ugu yimi naafic baanan iyo bukhaari isugu nimi musaawaada waa maxay musaawaad waxa weeyaan inay sinaadaan nin walba uu ugu yimaado sheekha tira tiro islaag lagu lagu soo gaadho imaamu xaafis ibn xajar baa wuxuu sheegaa wuxuu idhaahdaa xadiis baan xadiistii aan wariyey kamid a ah, ayaan ibnu khusamiya anigu isku mid noqonay buu dhahaa ma garata maalan imaam albukhaari xadiis wuxuu ku wariyey shan markaasaa nin kale oo aimadii midii wuxuu wuxuu wuxuu odhanayaa aniga iyo nebiga shantaa isagaa udhaxay sidaa isagu nebiga shan ugu gaaday ayaa ana shan nin ugu soo gaadhay ayaan ana shan nin ugu soo gaadhay musaawaad baa la dhaha taana musaawaad ayaa la dhahaa musaafaxadu waa maxay musaafaxadu waa gacan qaada waxa weeye bukhaari ma waxba meel la isugumaanu iman laakiin maxaan samayn muslim oo bukhaari wax ka wariyey iyo qof kale ayaa waxay is- isku mid noqday xaggii sanadka markaa muslim waayo waa tilmidu man markaa inaad tilmi inaad bukhaari ardaydiisii nin kamida la sinaataa macno weyn bay samaynaysaa ma aragtaa macno weyn bay samaynaysaa oo dee niman dheero ah ayaa dee baasha ku yar ag xidhanaysa ood leedahay haddaana way ka may fahamta marka culimadu waxay idhahdeen aqsaamta culiwigu waa intan aynu masale kale usoo noqono marka taas suurad guud baynu ka qaadanay iyadoo mufasalana way iman doontaa iyadoo mufasalana way iman doontaa laakiin maadaamu sheekhu sheegay inaynu fahano oo amhilada ku fahno ayaa ayaa daruuriya amhilada inaynu ku fahno ayaa daruuriya imaam lbayhaqi raximah llah ba xadiis bukhaari wariyey buu wariyey ya dee buheeq iyo bukhaarina inta udhaxaysa de masaafa udhaxaysa shaki ma laha in xadiiskaasi ya uu bukhaari dee sanadkiisu ka caalisan yahay maxay bayhaqi bayhaqi markaase axad alculamaa oo bayhaqi ka dambeeyey ayaa wuxuu xadiiskii ku wariyey sanad tiraduu ku wariyey bayhaqi lafteedii ayuu ku wariyey maxaa loo bixinayaa musaawaad waxaan leenahay marka bayhaqi loo eego ninkaas sanadkiisu waa caaliyo walow bayhaqiba ha ka dambe isagoo bayhaqi ka dambeeyey ayay bayhaqi isku isku in nebi nebiga ku gaadheen calayhi isalaatu wasalaam haddii markaa la helo nin beehaqi ardaygiisii la wadaagay ardaygii xadiidka ka qaatay nin bayhaqi ka qaatay nin la siman haddii la helana maxaa loo bixinayaa musaafaxa loo bixinaya waa istilaaxaad su-aashaan usoo socdaa waxa weeye maxaa ku xidhan intan culimadu waxay dhahdeen qolo kasta waxay leedahay oo culimada ka mida oo fan ka hadasha waxay leeyihin waxyaaba tafakuho faajafaajoodka ma taqaana ya muxuu wasiir buni muxuu yihi waa la iska faakehaysanaya sooma ya waxyaaba ay ay ay ku madadaashaan bay leeyihin culimo kasta oo fan mucayana wax ka qora fan mucayana wax ka qora caaligan iyo naasilkan iyo waxyaabo soo socda oo inoo iman doona iyo waxay ka mid tahay waxyaabaha muxadisiintu ay ku qurxiyaan xadiiska nabiga alayhi salaatu wasalaam oo iminka muxadisiintu waxay nin kamida waxaa la weydiiyey hebelow ka waran maxaad jeclaan lahayd wuxuu yihi sanadun caali wa beytun khaali ya waxaan jeclaan lahaa buuri sanadun caali sanad sareeya iyo wa beytun khaali guri faaruqa oo aan alla ku caabudon cidinay arag ya iyo asaanidooda caaliya oo aan cidiba ila hadal intaasubaan jeclaan lahaa buuri ma walihaada waa ka ahlulcilmiga qaarkood laga sheegay muxadisiinta ka mid a qurbu lisnaadi ila nabiyi sala allahu alayh wasalam qurbatun ila allahi warasuulih inuu sanadkaagu u dhawaado nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dhowaansho aada u dhowaanayso rabbiga ale jala wacala soo saama ya ninka tirsanaya soddon oo awowo qaarkood aanba la garanaynba afartan awow kontan awow buu tirsanayaa qaarkood wadaa ma garanaysa aan haddii la dhaha maxaa laga hayaa aan waxba la garanayn iyo nin shan la garanaya tirsanaya isku mid ma noqonaya ya isku mid ma noqonaya ah, isku mid ma noqonaya iyadoo caynkaa tahay muxadisiinta marka qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo sanad bay ka hadlayaan waxay leeyihiin sanadkan soo maaragtaa sanadkan dhammaantii waa kuufiyiin yani raggiisu waa reer kuufa ama waa sanad madaniya waa reer madiina dadka kala warinayo dhan ama waa sanad aalu beyt saasay ka odhanaya waa waxyaaba lataaif baa la yidhahyo waa waxyaabaha xadiiska nabiga alayh salatu salaam lagu qurxiyo soo maad ee ku tusinaya inay nimanku dhuuxeen muxadisiiniina xadiiska nabiga alayh salaatu salaam inay dhuuxeen haddaba culimadu waxay dhahdeen sanad kastoo caali ma saxba waxaanu idhi maya sanadku inuu caali noqdo way fiicanta laakiin muhimadda xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka muhiimsantani waxa weeyaan waa inuu sanadku saxiix noqdo walihada cabdillahi bin mubarak waxaa laga sheegay laysa qurbu rijaali laysa jawdatu lxadiisi qurbu rijaali xadiiska jawdadiisa iyo qiimihiisu maaha in dhowr qof warinayaan oo raggiisu yaryihiin inamaa inamaa inamaa jawdatu lxadiisi sixatu rijaali xadiiska jawdadiisu waxa weeyaan ragga warinaya rag qiima la yihiin tiraday doonana joogaan walihaadaa wuxuu yihi mar kale wuxuu yihi sanadun baciidun saxiixun axabu ilaya min sanadin qariibin saqiim sanad fog oo rag badanah ah oo naazil ah oo laakiin raggiisu rag rag ka tega ay yihiin mutasil oo xidhiidhsan xufaad dubaad oo cuduul ay yihiin walow haba badnaadee kaasaa ka fiican sanad tiro yar oo daciifa soo ruma tiro yaraanta macnay dhalaysa hadduu daciifi hadduu munqadic kaa noqdo waa la laba dabaqaa ka maqanba ya ama lagu idhaahdo qaarka daabina iska dhex fadhiya ama lagu idhaahdo kuwo majaahiilaha dhex jooga waan la garanaynin qurbu rijaalkii waxba kuu tari maysa soo ma qurbu rijaalkii waxba kuu tari mayso hmm. ayib <clears throat> marka intaasna waxaaynu ujeeddadaynu ka lahayn waxa weeyaan xadiisku hadduu saxiix isagoo ah uu culuwi ku darsado waa khayrun bilaa khayr soo ma hadduu isku darsado sixatu rijaal iyo culuwu e, iyo qila iyo qilatuhum ou sanad caaliya noqdo sida xadiiska bukhaariyan hadda sheegaynay ee salamat ibn aka warinayey abu bukhaari ka wariyey daxaak ibn makhlad can yaziid ibn abi cubayd can salamat ibn akawac qaala radia allahu canhu qaala qazawtu maca nabiyi sala allahu alayh wasalama kam qazwa sabca qazawaat qazawtu maca nabiyi sala allahu alayh wasalama sabca qazawaat wa kam ghazawaat nabiy sala allah alay slam ya toddoba iyo labaatan mise koob iyo labaatan mise toddoba iyo toban a haye siro laydima dhigin a toddoba iyo labaatan haye toddoba iyo labaatankaa xayis looma hayo maadida ahlu siyarkunbaa sheegay waa hagaag laba xadiisoo iskhilaafsan baa soo arooray oo kala duwan ya xadiisu jaabir bn cabdillaahi iyo xadiisu zayd bn abi thaabit radia allahu tacala canhu midna wuxuu sheegayaa ghazawaadka nebigu inay koob iyo labaatan ahaayeen midna wuxuu sheegaya inay misa ahaayeen inay sagaal iyo toban ahaayeen koob iyo labaatan iyo sagaal iyo toban waa asaxu maa warada fi lbaab sidee loo jamcinayaa cilmi badan bay u baahantay waay war badan baa la sheegay marka xadiisku haddii isaga oo eh, rijaashiisu ay cuduul yihiin xufaad yihiin waxa weeyaan mutasila sanada shuduud iyo cila toona aanay ku sugnayn raggiisu uu yaraado oo uu caali noqdo waa khayrun ilaa khayr soo ma laakiin xadiisku haddii raggiisu yar yihiin laakiin dacfi iyo iyo iyo inqiaac iyo wixii lamidi ku sugan yahay waxbaa rag yaraantu tari mayso sidaa ogeed baa nin salafkii kamid wuxuu ihi ruba xadiisin naazilin khayrin min xadiisin caalin fara badanaa inta xadiis sanad fara badan sanad raggiisu fara badan yihin lagu wariyey uu ka fiican yahay inta lagu wariyey xadiis lagu wariyey tiraya walihada imaam muslim raximahullah waxaad arkaysaa mararka qaarkood xadiis uu sanad yar ku helayo ayuu sanad dheer soo qaadanaya lesh culimadu waxay dhaheen sanadka yar cillad baa ku sugan deedna uu ka wareegaya iska dhaafay a oo wuxuu ka baqaya in hadhow la idhaahdo dee sanadkan yar waa waa sanadkan yar unbaad raacday cillad baa ku sugan sanadkan yar laba ninee hebel iyo hebel cid baa udhaxaysa ama waxba may kala maqlin ama fulaan ninka la idhaahdaa fulaan weligiiba ma arkin si uu taa uga baxsado ayuu intuu xaggan ka wareegay axaadiistii wuxuu keenay biasaanida naazila asaanid naazila laakiin saxiixa Ah, sanid naazila lakin saxiix halkaa maxaad ku fahantay xadiis kastoo caaliya sanadkiisu saxiix maaha ee waxaaba laga yaaba mararka qaarkood mid naazili inuu ka khayr bato inuu ka khayr bato mid caaliya inuu ka khayr bato culwigina waxaa loo qaybiyaa culuwi mutlaq oo marka nebiga loo eegaya calayh isalaatu wasalaam iyo culuwi nisbiya sida in imaam aimadii muslimiinta kamida loo eegayo ama kitaab kutubta kamida loo eegayo culuwiga nisbigaana waxaa loo qaybiyaa muwaafaqa iyo bedel iyo musaawaad iyo iyo musaafaxo warkaas ma caddaan ya wararkaasi ma cadda ay waay subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfirka